alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenaani waa kii shan iyo labaatanaad ee ka mid a ah kitaabkii cumdatu alaxkaam fii macaalimi alxalaali walxaraam iska lahaa asheekh cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabulcaraayaa wa hayru daalika haadaakani baabulcaraayaa caraayada beecoodii weeyaan iyo baabkoodii iyo wakayri daalika caraayada waxaan ahayn musanifku baabkan shan xadiid buu ku sheegi doonaa baycul caraayaana waan arki doonaa inshaa allahu tacaalaa waa nooc ka mida bayculmusaabana bayculmusaabana sooxala maynaan soo marin oo ma ahayn mirihii geedka saarnaa iyo kuwii soo gaayo in la isku iibiyo soo xaaraan oo laba ogolayn ma ahayn baycii noocaas ahaa qayb ka mid oo lasoo reebay weeye oo la ogolaado la ruqseeyo xalaal ah bayculcaraayaa marka waa kaas can zayd bni haabitin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rakhasa wuxuu banneeyey lisaaxibi alcariyati ninka cariyada iyo bayca cariyada u saaxiibka ah cariyada ninka u saaxiibka ah an yabiica inuu iibiyo haa cariyadii bikhursihaa qadariddeeda iyo jaangoynteeda bikhursihaa ay biqadariha jaangooynteeda iyo taqdiirkeeda inuu ku iibiyo ayuu nebigu iibiyey ruqseeyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday bikharsihaa qadariddeeda oo tamran timir ah taasoo ya'kuluuna ay cunayaan haa ayada rutaban ayadoo qoyan bay cunayaan maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa baycul caraayaadku saan arki doono inshaa allahu tacaalaa waxaan leeyahay beer masalan waxaa ku taalla geeda timiro ah waxaan soo marray xalaytoo timirtii geedka saarayd iyo tii soo go'doo qallashay inaan la isku iibin karin sooma ahayn waxaa ii yimid adiga adaa ii timida waxaad igu tidhi niyahow waxaan u baahnahay midhahaagaa geedka saaran ee qoyan ayaan u baahnaa waxaan haystana waxaa la arkaa miro qalalay oo soo go'ay mana ka maarmo ilmaha iyo reerkaa ii rabow kama maaranno marka inaad iga iibid sidoo iga bedelatid baan rabaa markaasaa waxaa lagu leeyahay waa lagu ruqseeyey laakiin waa in la qadaroo la jaangooyo qadar laguu ogolyahay baa jiro aan laga laga badin karin intaa keliya unbaad fasax u qabtaa intee weeye way noo soo socotaa insha allahu tacala waan arki doonaa cariyadu marka waa noocaas qofka ayuu ka iibinayaa midhihii qalalaa iyo kuwii kale ayuuna isaga iibinayaa way bannaan taha marka halkaa nooc baa ka bannaan bikharsihaana waa biqadarihaa jaangooynteeda weeye waa timir ay marka bikharsihaa tamran ya'kuluunahaa rutaban ayada wax la eeg oo u qadar ah oo timiraha lagu iibinayaa kuwaana rudabkii bay cunayaanoo tii qoyanayd ah imisaa qadarkeedu dhan yahay can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rakhasa wuxuu banneeyey fii bayci lcaraayaa caraayada iibkeeda fii khamsati awsuqin shan rati rar ama shan kiintaal ow duuna khamsati awsuqin ama shan wisqi wax ka yar wisqiga marka waxaa laga wadaa waa lixdan saac ama lixdan suus lixdan suus weeye halkii suus baana afar koombo oo raashina ah afar koombo ayuu noqonayaa marka waxaa laga wadaa qadarka laguu ogol yahay inaad timirtaan qoyan iyo middan qalalan isku iibino maadaamoo laga maarmi waayey waa lixdan suus wixii ka yar lixdan iyo wixii ka yar wax ka badan lama ogola intaa bas baa laogolay haddii kale kaleba jaantaha furan bay noqonaysaa marka wisqiguna waa situuna saacan lixdan saac weeye qadarka marka lagu fiirinayaa waa taa xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa iyo ka hore waa isku macno dhow yihiine ninka madaxweynaha ee muslimiinta ah iyo ummadda ruuxa ay ku dayanayso dadka shacabka ah masaalixdooda iyo waxyaalahay u baahan yihiin hadday tahay arrin adduunye iyo hadday tahay mid sharciba inuu ilaaliyo oo uu ka warqabo taa xadiidku inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa wuxuu labaadu xadiidku inoo faa'ideeyey qadarka la isu ogol yahay cariyada in la isa siiyo oo la iska iibiyo ayadana wuu inoo sheegayo waa lixdan suus taana ee waxa weye waa waa khamsatu awsuqin khamsatu awsuqin weeye shan ritirar ama shan kiintaal oo kalete waxyaa la midkaa taana xadiidku wuu inoo faa'ideeyo waan ka qaadanaynaa can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qofkii baaca iibiya naklan beer timir ah nakhlan timir waa timir beerteedii ku taala taasoo qad ubdirat la bacrimiyey buu aniga qoraya qad ubdirat nusakda qayb waxay qoraan qad ubdirat muxuu idiin qoraya oo ba'dal shay soo maaha waa isku mid macnaheed waxa weeye waa la bacrimiyey maxaa laga wadaa beertii baad inta cagaf gelisay oo hagaajisay ayaad bacrimiso beerti waa riman tahay waxaa ku jira abuurkii baa ku jira markaasaan inta kumid baan kaa gata marka beertan abuurka ku jira yaa ku abuuray adaa ku dhaliyay soomaaha maaha inuu fagay oo hagaajiyey soo maaha beertiioo marka soo dhali rabto curan rabta ayaan kaa iibiyey fa hamaruhaa beertaas miraheeda ay soo saarayso lilbaa'ic lilbaa'ici kii beerta iska iibiyey baa iska leh kan iibsaday ma lehe mirahay soo saartay kii iska iibiyey baa iska leh ilaa an yashtarida inuu shardista maahane almubtaacu kii wax iibsanayay oo yidhaahda beerta iyo wixii aad ku bacrimisayba iga iibi walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday iyo waliba bukhaari waman ruuxii ibtaaca iibsada cabdan addoon addoon baan kaa iibsaday fa maaluhu addoonkaas hantidiisii iyo xoolihiisii liladii kii ayay u sugnaatay baacahu iska iibiyey anigii addoonka kaa iibiyaa xoolihii addoonka iska leh ilaa an yashtarida inuu shardaysta maahane almubtaacu kii wax iibsanaya uu yidhaahdo addoonka haddaad iga iibinayso xoolihiisana ku dar lamid xadiidkani wuxuu ka hadlayaa masale muhiimaddeeda leh waa maxay dhulkaas weyn oo ballaaran ayaan inta fagay oo hagaajiyey oo yaanba waxa weeyaan ku qoday oo biyo ku shubay oo timirtii waxa weeyaan waxgeliyey abuurkii geliyey beertii oo soo bixi rabta oo soo fafi rabta ayaad waxaa tiniho beertan naga iibi beertii marka maxaa gudaha ugu jira oo soo dhalan raba midho soo maaha beertii baan kaa iibiyey dhulkan anaa iska lahaa meesha marka maxaa ku jira mirihii soo maa mirihii ay soo saartay yaa iska leh anigii dhulka iska lahaa waxaan kaa iibiya dhulkee miraha gudaha ku jiro aan anigu meesha ku abuuray kaama iibin anaa iska leh dhulkiina yaa iska leh adiga mirihii ka soo baxayana aniga asalka lahaa addoonkaa la mid ah addoon aan leeyahay oo xoole aan siiyey ayaad waxaad tihi iga iibi waa kaa iibiyey xoolihii addoonkana anaa iska leh laakiin marka horeba haddaa shardaysato aad tiraha addoonka iyo wuxuu leeyahayba beerta iyo wixii hore aad ku bacrimisay labadaba waa raba aad tiraahdid waxo dhan waa isla wareegayaan markaas male fahma qodobkaa laakiin haddii aadan odhanin anigu beerta markaan kaa iibinahayey dee beerta bas baan codsaday waayahay miraha anaa ku aastay oo meesha iga soo baxeen oo ku bacrimisay anaa iska leh qaabkaas weeye marka ayib taasuu marka xadiidku inoo faa'iideynaya addoonka haddii sayidkiisa iyo qofka iskale uu xoolo milkisiiyo waa milkinaya can cabdilaahi bni cumara radi allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man ruuxii ibtaaca iibsada acaama raashin soo iibsada u fiiriya raashin baad soo iibsatay raashin inagu ka bisil keliyaha moodi falaa yabic yuusan iibinhu raashinkii xataa yastawfiyahu ilaa uu soo qibdoodo oo la soo wareego xataa yastawfiyahu ilaa uu la soo wareego wa fii lafdin lafdi kalea wuxuu ahaa xataa yaqbidahu ilaa uu soo qibdoodo soo qaato wa can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyey midlahu xadiidkaa mid la mid a ah. macnaheedu waxaa weeye tusaale ahaan anoo dukaan fadhiyaad ii timid waxaad tidhi kiish raashina iga iibiyo bariis ah waan kaa iibiyey markaad lacagtii ii dhiibtay baad maxa salaadoo meesha maraya waxaad tihi salaadoo kaala kiishkan raashinkaa ah haddaan lacagtiisii dhiibay anaa iska lehay iga iibi miiskaygiibuna yaallaa iyo dukaankaygii malefan qodobkaa lama ogola maxaa la rabaa adigu markaad iga iibsatid inaad la wareegtid markaad igala wareegtid iibso haddaad doontid laakiin meeshii aad ku iibisay isagoo yaallo dukaankayga uu yaallo miiskaygii saaran yahaan meesha laftirkeeda ku iibinaya may mala fahmi waa inaad soo waa inaad la wareegto horta milkiyadeeda u ka baxo taada u ku wareego adigala wareegtid markaa kabacdi iibso haddaad doontidna sadaqayso marka nas wuxuu ku yahay xadiidkan oo ku cad yahay raashinka in la iibiyo inaysan bannaanayn ilaa uu gacantaada soo galo oo adigu aada la soo wareegtid sidaasaa la rabaa ayib can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma annahu jaabir samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu rasuulku leeyahay caamal fadxi sanadkii furashada oo uu nebigu maka furtay sanadkii bay ahayd sanadkii sanadkii sideedaad soo ahayn soo mar baa rasuulku wuxuu leeyahay ina allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa xarama ilaahay wuxuu diiday bayca alkhamri khamrida iibinteeda ha khamri inaad iibisidna ma banaana inaad ka ganacsatid ma bannaana inaad soo iibsatid ma bannaana inaad cabtid ma bannaana mala fahmo kow walmaytati bakhtiga iibintiisa inaad iska iibisid iyo inaad soo iibsatidna lama ogola bakhtiga waa labo walkhinziiri doofaarka iibsigiisa doofaar hadduu nool yahay hadduu bakhtiya midna ma iibsan kartid iskamana iibin kartid wal asnaami asnaamta iibintooda waxa gaaladu ay caabudaan iyadana lama iibin karo fa qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow ara'ayta ka waran shuxuuma almeytati bakhtiga xayrtiisa xayr ma taqaanaa subaga ma aha waa waa nooc subaga subagga u agdhow aan ka fogan way neefku markuu cayilo baruurta uu leeyahay xayr xayrta ka imaanaysa weeye marka saxara ayaan loo qaadanay waa xayr waa baruurtiisa nooc ka mid a ah. baruurtaas ayadaa ka warrama iyo subageeda fa innahaa ayada waa xayrta bakhtigee yudlaa waxaa lagu dhayaa lagu hagaajiyaa biha iyada asufunu doonyaha wayudahan waa lagu subkaa biha iyada aljuluudu hargaha yastasbixu way ku ifsadaan bihaa ayada annaasu dadku faynus bay ka dhigtaan faynus ayay ka dhigtaan fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya huwa asagu xaraamun xaraam weeye saddexdaas sheegteenba waxoo dhan xaraam weeye uma qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalama cinda dalika arrinkaa agtiisa nusakda qayb baa qoran can daalika rasuulku arrinkaa wuxuu ka yidhi qaatala ha lacnada allaahu alle alyahuuda yahuud inallaaha alle lamaa goortii xarama uu ka xarimo u diiday calayhim dushooda shuxuumahaa bakhtiga xayrteeda jamaluu way dhalaaliyeen hu xayrtii xayrtu dee marka way fadhiisanaysaa subaggu sooma fadhiisto markii la kariyoo dab la saarana sooma shiilmahayo xayrtii laga xarimay ayay dhalaaliyeen markay dhalaaliyeen oo dabkii inta la saaray ay kulaatay subag noqoto xayrtii marka uma baacuuhu way iibiyeen subag ahaan bay u iibiyeen waa labo fa akaluu waxay cuneen hamanahu lacagtiisi bay markaa cuneen markaase waxay yidhaahdeen annaga waxaanaa loo diidaa xayrta laakiin xayr maanaan cunin maxaa dhacay xayrtii waa dhalaalinay way isbedesho subag bay noqotay subaggii baan iibinay subaggaa lacagtii ka timid baan wax ku gadanay yidhahden xaaraanta jarajartii u maraysa uma jeedisa ugu xeeladaysanayaan saasay ula yimaadeen marka jamaluuhu macnaheedu waxa weeye adaabuuhu way dhalaaliyeen adaabuuhu way dhalaaliyeen xadiidkani wuxuu inoo faa'iidaynayaa khamradu in la iibiyaa inay xaaraam tahay waana ijmaac arrinkaas wax khilaafa kama taagna maxaa loo diiday khamrada in la iibiyo ama waa najaas oo waa najaas ama wax manfaco ah oo waxtar ahoo mubaaxoo bannaan oo loo maanta laga helayaan jirin ama dadka unbaa la rabaa in laga sii fogeeyo oo xaaraannimadeeda lasii fogeeyo o lasii durjiyo sina khamra kuma bannaana marka ma la fahmay wixii daruuriyaad waa masalo kale wuxuu labadu xadiidku inoo faaideeyey in la cabaana waa xaaraam in la iibiyo waa xaaraam in la cabaana waa xaaraam waana arrinkaasu khilaaf ma leh saddex wuu xadiidkuna tusinayaa baktiga in la iibiya inay bannaan inay xaaraam tahay asna lama ogola bakti lama iibin karo neefka bakhtiyey jirkiisoo dhan dhogortiisa hadday tahay iyo dhegihiisa hadday tahay iyo minjaha hadday tahay iyo caloosha hadday kulli waa isku wada mid lama iibin karo waa xaaraam xadiidku wuxuu kaloo daliil u yahay asnaamta in la iibiyaa inay inay xaaraam tahay ayana cilladu maxaa weeye wax manfaca iyo wax taraysan lahayn bal dhibkeedaaba wuxuu yahay dhib darar iyo balaayaha taagan oo ummadda dhibaato u geysanaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofkii shay xaaraama sameeya in la habaari karo xaggee laga qaadan qatala lahu lyahuud ila yahuud lacnadaha ku ridu yiri wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa qofkii shay xaaraamaan u xeeladaysanayaa suu xalaal igu noqon lahaa yidhaahdo oo waddadaanoo kaleeto u maraayay shaygii inuusan sidaa ugu xalaaloobaynin ayana xadiidku wuxu uu inoo faa'iideeyo waa ka qaadanaynaa shayga mar hadduu alla xarimo lacagtiisana waa la xarimi wixii asaga xiriirla lena xaaraamtaasay noqonayaan taana xadiidku ina tusinaya baabu salaami dayntii ayuu u baab assalam waa daynta deyntii ayuu u baab yahay hal xadiid buu musanifku baabkan ku sheegi doonaa can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima wuu soo galay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama almadiinata madiine ayuu soo galay walxaal hum ayagu yuslifuuna ay hormariyaan fi thimaari miraha midhaha isdeymintooda ayay hormariyaan assanata hal sanad iyo wasanatayni laba sano iyo wahalaata saddex sano faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man qofkii aslafa hormarinayoo dayminaya fii shay-in shay oo midhihii ka mid ah falyuslif ha ku hormariyo fii kaylin beeg macluumin ee laysla isla yaqaano wax la beega hadday yihiin waxa aad dayminaysi dadka beegooda qadarkiisa waa in la garanayo koomba raashina kiilo raashina laba kiilo intay tahay qadar ahaan waa in la garanayo wa wasnin iyo miisaan macluumin ee laysla isla ogyahay wax la miisaamo hadday yihiinna miisaankooda waa in la garanayo ilaa ajalin muddo inta laga gaaraya macluumin ee la og yahay waktiga aad ku bixinaysidna waa in la garanayo maaqa shay weeye wixii wax la beega hadday yihiin beeggooda waa in la garanayo wax la miisaamo hadday yihiinna miisaankooda waa in la garanayo dayntan waktiga aad ku bixinaysidna waa in la cayimo la yidhahdo goormaad isiinaysaa bisha koob iyo tobnaad maalinkay tahay toban sagaal sideed sanadka intaas maalin hebel wakhti waa inad qabsatay laakiin dayn isi waa ku siiya oo aan wakhti lahayn oo intay dhantay aan laga warqabin dee dadka xoolahoodada xaqdarra markaa ku cunaysaa dhibaata ka imaanaysa ayana lama ogola ayana lama ogola marka shuruudda beyca noocaasoo selafka waxaa ka mid ah kow ra-sulmaalkii meesha horta waa in lagu dhiibo wax la miisaamo hadduu yahay iyo wax la beega hadduu yahayna labadaba waa in la garanayo sifadiisana waa in la garanayo majliska ayadaana xoolahay ra-sulmaalkuha waa in lagu dhiibo taasay marka ku suurtoobaysaa ayib culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan waa caqdi iyo heshiis laba qof dhex maraya la tilmaamay oo mawsuuf ahoo tilmaaman dimada qofkana aad ku leedahay qofka luquntiisa aad ku leedahay bedel baana lagu qaadanayaa oo hadda deg deg oo lagu bixinayo baabu shuruudi shuruudii ayuu u baab yahay fil bayci iibka marka wax la kala gadanayo shuruud ma la xihan karaa iibka shuruud ma loo yeeli karaa haa aniga adugu markaan kitaabkan kala gadanayno shuruud ma ku kala gadan karaa marka wuxuu rabaa inu ku yidhaha beyca shuruudiisa ayuu kaga hadlaya musanifku laba xadiiduu baabkan ku sheegi doonaa can caa waxaa laga wariyay radiallahu canha qaalat waxay tihi jaaatnii waxaa ii timid bariiratu gabadha bariiro loo yaqaano waa gabar magaceed saxaabiyad ah gabadha bariiro loo yaqaano ayaa ii timid gabar addoonay ahayd marka fa qaalat bariira waxay igu tidhi kaatabtu ma qoraya saasoo idiin qor maayo waxaan kitaabeeyey ahlii dadkii ilahaa calaa tisci awaaqin sagaal wiqiyadood fii kulli caamin sanad kasta dhexdiisana aan bixinayo uqiyatun hal uqiyad ee faaciniini igu kaalme maxaa laga wadaa gabadhaani addoon bay ahayd dad baa iska lahaa cajiib waxa ahaa ayada iyo ninkeeduba laba addoon bay ahaayeen waana isqabeen ninkeeduna addoon buu ahaa nin xoogaa laga yaro qurux badan yahay buu ahaa laakiin nin fiican ah ayaduna addoon bay ahayd muqiif baa la ohan jira ninkeeda marka muqiif nin garweyn buu ahaa marka muqiifkii intaan la gaarin ayadii dadkii ay dadkii lahaabaa waxay ku yidhaahdeen haddii aan ku kitaabayno kitaabada waxaa weeye addoonkaaga waxaad ku leedahay haddaad toban kun oo dollar isiisid tusaale ahaan wey xor baata toban kun oo dollar haddaad isiisid xor baata ma la fahmi tobankaa kun oo dollar markuu ku siiyo ama hadda ha ku siiyo ama kun ha u bixiyo ayuu horey ka xoroobaya kitaabadu waa noocaas fa in calimtu fiihim khayran soo suuratu nuur ku arag kitaabadu waa midaas kitaabada laguu sheegaya waa taas addoonkaagiibaad waxaad ku leedahay wuxuu ku leeyahay may kitaabayn kartaa haddaad ka aqbashid oo aad tirahdo waan ku kitaabaynayaa wixii aad ku kitaabayso qadarka intaas ama maalinkii intaa inuu ku siiyo ama bishii uu ku siiyo ama maalinkaa soo dhamaysid xor baad noqonaysaa reerkeediiba marka waxay ku yidhaahdeen xoolo badan bay ku xireen sagaal wiqiyadood oo halkii wiqiyadba la bixinahayo hal sano sanad lagu bixinahayo haddaadna siisid khalaas marka maaqay addoon usii ahaanaysaa haddii halkiiba halsanad la bixinayo sagaal sano soo maaha caaisha waxaan kaa codsanaya inaad ii kaalmaysid bay tiri waxba ma haysto amaan waxba haysanba ikitaabeeye fa qultu waxaan ku idhi bay tihi in axabba hadday jeclaadaan ahlu dadkaagu ahluku maxaa laga wadaa waa dadkii addoonka u addoonta u ahay an acudda inaan u tiriyo haa kitaabadii iyo xoolihii lahum ayaga hadda inaan farta ka saara sagaalkiiba ayagu sagaal sanay sugayaan hadda inaan farta ka saaro wa walaa gacalnimadaaduna lii aniga ii sugnaato gacalnimada maxaa laga wadaa qofka markaad xoraysid adaa waxaad noqonaysaan ehel waad isdhexlaysaan xataa saddex waxyaalood baa la isku dhexlaa nasab iyo nikaax iyo alwalaa nasabku waa maxay haddaad dhimatay ilmahaga ku dhexlaya soo isku nasab ma tihdin aabbahabaad dhexlaysaa hooyaad dhexlaysaa wixii nasabo sidaas waa la isku dhexlaa nikaaxna waa la isku dhexlaayo walakum nisfu baa ka hadashay soo qur-aanku mid arag walakum nisfu suuratu nisaa ninku hadduu dhinto xaaskiisu way dhexlaysaa xaasku hadday dhimatana ninkeedu wuu dhexlaya waa laba qofoo muslimiin iyo wax laga hadlay nikaaxa noocaasana labada qof guurba isu keena waa la isku dhexla alwalaa waa maxay waa tan addoonkii aada xoraysay ama addoontii aada xoraysay dhaxalkeedaad leeda waa isdhexlaysaan malifka qodobka marka waa walaa-ukii waa taas gacalnimadaada iyo haddaan anugu leeyahay dhaxalkaaga laakiin aan kaa bixinayo xoolaha waan ogola facaltu waan samayn bayta arrinkaas halkaas shardi baa kugu xiraan lacagta waan kaa dhiibin laakiin alwalaa gacalnimadaada waa inaan ugu yeesho fadahabat bariiratu fadahabat way tagtay bariiratu bariiro ilaa ahlihaa dadkii lahaabay u tagtay qoyskeedii qoyskeeda maxaa laga wadaa dadkay addoonta u ahayd fa qaalat waxay ku tiri lahum ayaga maxay ku tiri wixii loo sheegay oo maxay ahayd xoolihii haddaa la idin siinayaa xoolaha qaata laakiin gacannimadayda iyo walahayga waxaa iska leh caa-isho ay xoraynaysa fa abow way ka diideen calayhaa dusheeda waxay yidhahan xoolahana waa rabnaa hana la siiyo gacalnimadaadana annagaa iska soo gardarro maaha weligaa gardarra ka daran maarata xoolahagana aan qaato oo xoolihii lagaa bixinayo sagaalka uqeedo oo tirada badnaa aan qaato wixii ku saabsan wale iyo isdhexal iyo gacalnimana aanagu aan qaadano marka waa ka diideen waxba ma qaban karta marka waa addoon miskiin ah fa jaa-at way ka timid min cindihim agtooda waa iska soo noqota wal xaal rasuulullahi rasuulkii allana sal alla alay wasalam jaalisun uu fadhiya xaggee fadhiya guriga caaisho nabigu gurigiisi jooga caaisho la jooga bay bariira timid fa qaalat waxay tidhi bariiro innii anugu caradtu waan u bandhigay oo waan u sheegay daalika arrinkaas oo in xoolaha hadda la siiyaa ah, walahaaguna caaishay adugu aad qaatay walahayga calaa ahlii qoyskaygii fa abow way diideen ilaa an yakuuna inuu u ahaado mooyaane lahum ayaga alwalaa'u gacalnimadu way iga diideen bay tiri caaisha waxay tihi fa akhbarat way u sheegtay bariiraa tidhi caaishatu caaisho annabiya nebigay u sheegtay sal alla alay slam nebi allow hawshaasaa taagan bay tiri gabadhii aan rabay xoolaha inaan ka dhiibo gacalnimadeedana aan yeesho reerkii waxay yidhahdeen gabadha xoolaha laga dhiibo gacalnimadeedana ma lihiid fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalama khudii qaado ha ayada washtariitii una sharti lahum ayaga alwalaa'a walahana u sharti maxaa laga wadaa horta gabadha ka dhiib xoolaha sagaalka waqidood gabadha ka dhiib waxaadna ku tidhahdaa soo ma rabtaan gabadha walaheed ahaa qaata soo adigu siday rabeen maaha u sheeg bisaas inama alwalaau walaha iyo gacalnimadu fa inama alwalaa'u gacalnimadu liman ruux bay u sugnaatay actaqa xoreeyey walaha waxaa iska le qofkii u xoreeyey ayuu maba yeelan karaanba laakiin maadaama gabadhii lagaga soo fujinhayo u sheeg maxaa lagu odhanhayaa alwalaa idinkaa iska leh sagaalka waqdoodna waa kuwaana waa kaasa laakiin walaha waxba kama idin ayaga unbaa meesha lagu lugoynayaa maahane walaha nebigu wuxuu sheegay inama alwalaa'u liman actaqa qofkii qofka xoreeyaa gacal u ah bas maxaa dhacay markuu isbedelay fa facalat caaisha way samays fa way samaysay caaishatu caaisha maxay samaysay caaisha laba qodob bay samaysay labadee way ii sheega gabadhii lacagtii bay ka dhiibta horta sagaalkii uqdood bay ka dhiibta kow qodobka labaad ayagiina maxay ku tiri walaha idinkaa iska leh gabadhan gacalnimada idinkaa iska leh laakiin dhab ahaan ma ele walaha qofkii qofka xoreeya iskale markay hawshaa samaysay uma qaama wuu istaagay rasuululahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalama fi naasi dadka dhexdooda wuu khudbeeyey fa xamida wuu ammaanay allaaha alle fa xamida wuu mahadiyey allaaha alle wa ahnaa wuu ammaanay calayhi alla dushay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka gadaal famaa baalu rijaalin rag arrinkood muxuu yahay gabdhuhuna waa la mida yashtariduuna shardisanaya shuruudan shuruud shuruudaasoo leysat aan ahayn fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa mid ka mid a ah kitaabka ilahay sharciga allaa loola jeedaa ama kitaabka qur-aanka ha noqdo ama sunnada nebiga ha noqote kullu shardin shardi kasta oo laysa aan ahayn fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay mid ku sugan oo aan sharci ahayn fa huwa shardigaasu baatilun wax kama jiraan weeye wa in kaana haba ahaada mi-ata shardin boqol shardi qadaa'ullaahi ilaahay xukumkiisa iyo qadihiisa axaqu sax ah wa shardullaahi ilaahay shardigiisa awthaqu xoog badan wa inama alwalaa'u gacalnimaduna liman ruux bay u sugnaatay actaqa wu xoreeyey gabadha marka gacalnimadeeda yaa iska leh caaisha iska leh gabadhii marka sidaasay ku xorowday gabadhii markay xorowday ninkeeda waa addoon gabadha addoontaa iyo ninka addoonkaa markay gabadhu xorowdo ninkii qabay guurkiisu waa fasakhmaya meeshaasu ku xirmaya hadday laakiin iska ogolaato tirahdo addoon baad ahaatee waa iskala kaa joogaya way bannaanta gabadhii ninkii bay diidda marka qabay oo buqiis ah waxay tii nin addoon baa tahay ma ku rabo walaale walaale ha baryo ha nag iska daba taagnaan jiray isagoo ooyahayo ilii sii daynahaya weliba wabaa gar leh nin jacayl la ooyaha weliba ma aragta hadda gar kolkaasu marahaya intaa keliya ma aha nin hadda guriga dhexdiisa ku waya maaha kacbada iyo xaramka iyo meelaha markaysu aadu iska daba taagan yahay isagoo elintu ka qubanayso ayana iska socoto aysan dan ka lahayn markaasaa nebigu yimi war war ma isaga noqotay ninka aanu iska guursad allow matalah mise amar aad isiinaysa w adiga nebi maxamed haddaad amarto tirad ku noqo amarkaaga waa qaadanaya samcan wa laakiin talagelye hadday tahay anugu ninkaa ma rabo siimay waa iga talo amarku siin maayo ma rabay tir maalinka dambe nebiga iyo saxaabada qaar ka mid oo meel fadhiya wax iyo ag marta asagii ooy ahyo daba socda markaasuu yidhi cajiib adeero bal fiiri ayadu waxaan la yaabanahay bisay u nicib tahay oysan u rabin iyo asagu si uga daba ooyahayo iska ooyayaa marka marka xadiidku dhowr qodob buu inoo faa'ideynoo waxaa ka mid ah kitaabada waxa loo yaqaanaa inay bannaan tahay addoonkaaga inaad ku tidhaahdid intaa xoolaha leeg haddaad isiisid xor way bannaan tahay labo addoon nin qabo oo mutasawijaaho la qabo in la xorayn karo xadiidku waa inoo faa'iideeyey saddex xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo on ka qaadanaynaa ninkeeda marka gabadhaas la kitaabaynayo laleeyahay xoolaha haddaad noo keento waa xoroobaysaa inuu raalli ka yahay iyo inuu og yahay iyo idankiisa midna kuma xirna xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey oan ka qaadanaynaa addoonke haddii addoontii sidaas loo galoo la kitaabeeyo addoonku uma diidi karo kitaabaynta noocaasa ayib haddii iyadii la kitaabeeyey ninkuma soo dhexgelahayo waa howl ayada khaas ku ah qof aan xoola lahayn in la kitaabayn karo bariira waxba ma lahayn reerkeduna waxay ku dhahan sagaal qodood haddaad noo keentid waad xoroobaysaa marka iyadoon xoolana lahayn xirfad iyo shaqana aan lahayn ayay saa u galeen nebiguna waxba muuse weydiin sal alla alih wasalam oo muusan odhan xoog ma leedahay iyo xorfad ma leedahay midna xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn xataa adoo qani oo wax haysta inay kuu bannaan tahay addoonka inaad odhan kartid e, xoolo ii keenoo iisoo shaqeeya way kuu bannaan tahay taana xadiidku inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanayna xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa inay bannaan tahay qofka noocaasoo oo kaleeto addoonka la kitaabeeyey in loo kaalmeeyo inuu codsado gabadhan soo ii kaalmay maysan odhan ii kaalmay bay ku tiri marka way bannaan taha haddii qofku kaalmada noocaasa ku weydiisto aad u awoodidna inaad ka caawisid xadiidku waa inoo faa'iideeyey qofku wixii dhiboo soo gaaray inuu ka warbixiyo ujeeddo wanaagsan hadduu ka leeyahan xadiidku waa inoo faa'ideeyey waa u sheegay waa la kitaabeeyey xoolahaasaa la kitaabeeyey ana ma heli karo mso mayse warbixin warbixinta noocaasoo kale way bannaan tahay haweenayda la qaba ee muslimadda ah xoolaha ayadu ay leedahay ama meher ha loo siiyo ama si kale ha u lahaatee xoolaheeda ayadaa u madax bannaan cidday rabtay ku sadaqaysan kartaa cidday rabtay ku xorayn kartaa caa-isha maysan odhan nebigaan weydiinayaa inaan wax ku siin karay in kaleeto laakiin waxay tidhi xoolahaa sagaalka waqiidoodaa anaa kaa dhiibahaya laakiin ayagaha laga helo walah soo saa gabadha xoola waa yeelan kartaa muslimada ah meherkeeda ha noqoto xoolo kale ha noqoto ninkeeda inay ka idin qaadatana laazim kumaaha sharaftu waxay ku jirtaa inay ninkeeda wax la wadaagto niyo xoolahayga asalkaasaa rabaa inaan gashado inaan sidaa u geliyo inaan meeshaa masaajid ku dhiso inaan wadadaa ku falo inaan agoontaas siiyo laakiin hadduu u diido shuqulkuma uli ayadaa iskale meesha rabtay geensan kartaa xoolaheeda taana xadiidku inoo faa'ideeyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa kaloon ka qaadanaynaa arrimo muhima markay jiraan dadka in loo khudbeeyo la waaniyo nebigu waa istaagay markuu istaagay ilaahay buu ammaanay khudbadana ammaanta ilaahay lagu bilaabo amaa bacdu inay mashruuc tahay dadka munkarka samaynaya hadalka in lagu adkeeyo maxay yihiin rag shuruud dhiganaya xadiidku wuxuu noo faadiyey kitaabka ciwaankiisu muxuu aha baabka baabu shuruudi fi lbeyci haddii aynu beycan wax kala gadanaynay iyo iibkii shardi aynu kala xiranno shardiguna uusan sax ahayn beycaas ma ansaxayo shardi kasta oo kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga khilaafsan waa baatil walow boqol shardiba ha noqdo shardiga ilaahay unbaa shaqaynaya ayib ragga iyo haweenkuna waa isla soo gelayaan shuruudda noocaasa waa iskuwada mid xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya aan ka qaadanaynaa dadka aqoon-yahanka in la weydiiyo waxyaalaha masaa'ilka diiniga ah noocaasa ah, caaisha nebiga weydiisa sala allahu caleyhi waalihi wasalama xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyay kaaga aad qabtid iyo qof kale hadday isqabtaan oo lagu yidhaahdo kala saar yaad garta siinaysaa ka warrama hawsha xaaskii aad qabtay iyo gabar kala isqabtay waa dagaalameen adaa lagu yidhi kala saar yaad garta siin ya waryaa kuwaanu qabyaalad badan kulligiin ma xaaskaad u garnaqaysaa qofkii garta lahaa garta la siiyaa mala fahma qofkii garta leh ayaa garta la siiyaaye kan saaxiibkay weeyaan iyo xaaskay weeyaan iyo lama rabo sidaa awgeed nebigu wuxuu fiiriyey yaa garta lahaa garta caaishaa lahayd caaishuu siiyey xaaskaagu marka hadday gar leedahay iyadu hadday gar leedahay sula fahmi maayo hadday saxan tahay waxad leedahay xaaskagaa saxan adaa saxan baa laleeyahy hadday ayadu khaldan tahayna adaa khaldan baa laleeyahy aabbahaya ninkan haday isqabtaan ka war oo yidhaha maandhow jaamacad baan kaa bixiyey aqoonyahan baa tahay wixii xoole aan hayay adaan kuu bixiya kaala ninkaana kala saar maxaad samayna yaah cadaaladdaad fiirinaysa ah. icdiluu huwa aqrabu litaqwaa shareecadanu sidaasay qabtaa cadaalad sameeya sidaas alla ka u dhow markaasaa waxaa lagu leeya walow dadka aad u cadaalad samaynaysaba ulihii qurbaa ha noqdee qaraabadaada aabbaha haddii laga gardaran yahay asagaad garta siinaysa wa abahay baa saxan hadduu gardaran yahay aabbaha iyo hooyadaana ayagana waxaad leedahay waa khaldantihi marka weligaa xaqaa cid walba ha kaala weynaato qaabkaa samee ayib can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa annahu jaabir kaana wuxuu ahaa yasiiru mid socda sayrku waa socodka siiru qur-aankiisu kuma jirto siiru fiiha socda soo maa yasiiru mid socda calaa jamalin rati dushi jamalku waa rati qur-aanka jamal ku jirta ay jir ya alaa jabal miya mase jamal miim baa ka hadlaa miim jimaalaatun saas waa jimaalaatun waa jamal waa rati calaa jamalin rati dushi oo lahu jaabir u sugnaaday iska leh jaabir fa acyaa ratigi waa daala waa habsoobo waa socon waaye socod baa lahaa safar baa lahaa ratigi waa dhaqaaqi waayeyba fa araada wuxuu doonay jaabir an yusayibahu inuu sii daayo meesha kaga tagaba lianna meesha safar baad ahayd gaarigaagii adoo dal la socda haduu banjaro isaga iska agtaagna mise shaqa unbaa raadin meel kale wuxuu yidhi marka ratigi inaan iska sii daayaan damcayb faraha ka qaadon ka tago anoo meeshii quus taagan oo raba inaan ka dhaqaaqo oo wuxuu yidhi fa laaxiqanii waxaa isoo gaaray annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam fa dacaa wuu ii duceeyey lii anigoo ratigu igu duceeyey wa darabahu ratigiina waa garaaca yaa ratiga garaacay nebiga sal alay wasalam garaac maaha ratiga la kala goynayo waa ul yaroo xanjafin oo xoolaha la xaarxaarinhayo la uleeyo dhangad yar buu ku dhufta fa saara ratigii waa socday sayran socod lam yasir uusan socon milahu asagoo kale weligii qaabuusan u socon waagu xataa dhallinyarada ahaa buu kaale adugs u afar qaadlaynhayo wax gaari karaba lama arkaba ratigiis u socon maxaa meesha maxaa ka ersinaya barakadii nabigaa ku dhacay sal alay slam soo nebigu uma ducayno ul yara kuma dhufan ilahay baa xoog geliyay uma qaala nebigu wuxuu yidhi bicniihi iga iibihi ratiga biwuqiyatin hal wuqiyada iga sii jaabirow ratiga hadda waatuu kuu kic hadda wakaa wax soconhaya iga iibi weliba hal wuqiyada iga sii faqultu waxaan ihi laa may makaa iibinah adiga taasoo kale ma aragta ratigii duqaayo hadda kicikicig la-aayo aad fa araada an yusayibahu inuu sii daayuu damcay markuu xoogaa budliyo uu dhaqaajiyey war iga iibi la yuu weliba laa kulaya ma taqaana waa nebi moxamed sal ly slam ma iibinayay riwaayaadka qaar baa waxay tilmaamayaan jaabir aabihi wuu dhintay wuxuu yidhi nabi allow adeerkay oo joogo dee reerka noogu weyn baan xoogaa ka baqayaa inuu nacanaanto ama yartiga iga iibi uma qaala nebigu wuxuu yidhi bicniihi iga iibi wuxuu yidhi fabictuhu waxaan ka siiya biuuqiyatin hal uqiyaed baan ka siiya hal uqiyaed baan ka siiya wastatnaytu waxaan soo reebtay istatnaytu macnaheedu waxa weye waxaan shardhistay oo shardi ka dhigtay baycu shardi baa ku jiray soo maahan muxuu ahaa baabu shardi fi lbayci bayca in shardi la xihan karo maadaama socdaa lagu jiro magaaladii aan la gaarin wastatnaytu waxaan soo reebtay xumlaanahu rarashadiisa iyo fuulitaankiisa ilaa ahlihi intaa gurigayga ku gaaray waxaan ku idhi waa kaa iibinayaa laakiin wax kaloo aan fuula ma haysto shardi waxaa ah inta aan madiine ka gaarayo inaad ii ogolaatid inaan sii fuulo sii rarto waa diyaar buu nebigu sal alay wasalam falamaa balaqtu markii aan gaaray xaggee buu gaara madiine iyo ehelkiisii ataytu waa u keenahu rasuulkii biljamali ratigii jaabir marka maxaa laga sugayey ratiga soo maa nebigana maxaa laga rabay lacag baa laga rabay soo maa fanaqadanii wuu ii kaashgareeyey biamanihi lacagtiisa ana lacagtii farta iga saara khalaas bayci waa dhammaada soo maa waa isku dhammaatay uma rajactu markaasaa noqdo gurigayga aadaybu fa arsala wuxuu ii soo diray qof fii athari fii ithri raadkayga qof buu ku yidhi jaabir iusoo yar warkaa sii socdee markaasaan isku naxaybiyo hadda riwaayadan ma sheegayn markii la yidhi soo noqo nebiga kuu yeeraye aad baan u naxaybi waxaan ka naxaybiyo hadda waqeyd lacag badan aan soo qaatay waxaan ka baqa nebigu inuu yidhaahdo niyaho anugu lacagtayda baan rabaa qaado marka waxaan ka baqayba inta lacagtii la isiiyo lacagtii laga qaato ratiina laiiso ratiuna kan garanayo laba dhex iga fariisan lahaa uy haddaan nebigu u ducayn lahayn waa naxay fa nebigu wuxuu yidhi markaan u imid aturaanii ma waxaad ii malaynaysay maa kastuka inaan kugula gorgortamayay haddaayayto markaan kula ratiga iga iibiyay waxyaalahaas li'aahuda inaan qaato jamalaka ratigaaga ma waxaad moodaysay inaan rabay ratigaaga inaan qaato hee khud qaado jamalaka awrkaaga ratigaaga qaado wa daraahimaka lacagtaadana hayso aan ku siiyey fa huwa asagu ratigu laka aduu kuu sugnaada jaabir marka muxuu isla haystaa lacagtii iyo ratigii cajiib nabiga gobonimadiisa ka war sal lay slam markii uu lahaa ratiga iga iibiyo maaqaad iga siinaysaayo iga dhimba inuu rati ka iibsada ma rabine inuu asaga waxu taru rabe jaabir markaasuu aroosi rabo gabar baa ku mehersan aabihina wuu dhintay gabar garoobu carmaliyu guursaday intii la soo socday nebiga iswaraysteen war hadda aabba waa tuu dhintay ka waran sagaal gabdhood buu aabahay ka tegay buu oo yar yar ah markaasuu isa maxaad samaysay gabar baan guursaday ma gabar yar baa mase waa garo may waa garob oo maxaa mid yar u guursan way markasu waxaan u guursan waaye sagaalkan yaryarkaa mid ayaga la eg haddaan u keeno ayagaaba isku boodahayaybi lakiin waxaan rabay haween ka weyn oo maamusho oo maarayso oo timaha u shanlaysaan rabaabi gabdhaha yaryarkaa markaasuu nebigu haya allah kuu barakay marka nebigu wuxuu rabaa jaabir inuu reerkii la dhiso xadiidku dhowr qodob buu inoo faa'ideynaya kow mucjiso ka mid a ah mucjisooyinkii nebigeenna iyo astaamo ka mid ah oo ah ratigii socon waaye markuu nebigu u duceeyey oo ul yara ku dhuftay ratigii waa kana wax socodkiisa gaaraya lamama arkaba xoolaha in loo ducayn karo xadiidku baabuurka hadduu kaa fadhiisto shidaal un keliya inaad ka fakartid maahna ilaahu i caafi inaad tiraha baabuurkayga oo taayiradiisa ii hagaaji waa ku bannaanta waa hagaag xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay banaan tahay xoolaha in la garaaco say u socdaan oo la uleeyo laakiin waa wax yar oo dhib darar saas u geysan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka madaxweynaha iyo amiirka inuu shacabkiisii ummaddiisa ka warqabo oo xaaladahooda indhaindheeyo oo midka gaarigu ka fariistay iyo midka ratigu u socon waayey midka ceelku ka gura iyo midka xoolihii ka baktiyeen iyo uu si gooniya uga warqabo ayuu xadiidku inoo faa'iideynaya qofka in loo kaalmeeyo haddii safar la yahay iyo haddii la yahay joogtaba oo qofku uusan safar ahayn dhaqanka wanaagsan in la isticmaalo sida nebigu jaabir ula dhaqmay sala allahu caleyhi wasalam oo sidii ruux wax ka gadanaya ula dhaqmay isagoo raba inuu siiyo dayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay banaan tahay shayga inaad ka codsato qofka shaygan iga iibi ay banaan tahay waxaa ubogay iga iibi waxaa kaloo kuu banaan eh, gorgortan iga dhin iyo igu dar labadaba waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey qofkii dadka waaweyn oo culummada markaad wax ka iibsanayso kale sheikhu hadduu karaa kitaabkan iga iibi waayo waa kaa iibinaya kun shilin iga sii maya kaa siimahay laba kun iska bixi waa bannaanta nebi allah wuxuu ku yidhi jaabir iga iibi asna muxuu yidhi laa ma kaa iibinaya buu marka xaaraan ma aha xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa shayga haddii aynu kala gadanno shardi ku kala gadanno iga iibi gaarigan waa yahay aan magaaladii ku tago markii magaaladii la taga isla markiiba wixii la isku ogaa in la fuliyo taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa taana xadiidku waa inoo faa'ideynaya can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu inahaa wuu reebay rasuulullahi rasuulka ala sala allahu aleyhi wasalam an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid goob ree magaalihi libaadin ruux ree baadiya ah soo idiin qori maayo maxaa laga wadaa xalaa soo marre qof ree magaalihi ree baadiye yuusan wax u iibin maxaa laga wadaa dalaal yuusan u noqon sax baaraka fiik laa yakuunu simsaaran cabdullahi bin cabas ku fasiray soo mayna soo marre u noqon walaa tanaajashuu maxaan ku soo mara haysfalisina walaa yabic yuusan iibin arajulu ninku calaa bayci akhiihi walaalkii iibkiisa yuusan ku dul iibsan walaa yakhtub yuusan doonin calaa khidbati halkaa khada waa la hoos dhigay waxaa kale jira khidba oo khadu hoos dhigan tahay iyo khudba khudbada waa hadalka khudbada jumcada iyo sumidaan maqal hadalka iyo hadal jeedinta wey laakiin khidba hadii layaha doonitaanka gabdhaha la guursanaya la doonaa la yihahda iyo guursiga iyo waxyaalahaas calaa khidbati akhiihi walaalkii doonitaankiisa yuusan ka daba doonin gabadhaad og tahay nin walaalkaaya inay u doonan tahay oo uu sooriye ka dhiibtay ooy reerkii isfahmeen inaad tidhahda aniguna waa kana waxaan wadaa intaasoo doolara intaasoo dahaba anaa ka gabaati badan anaa ka jeebroon ninkaa miskiinka holooma ah, ooyaankaa meesha ka saara anaa in adeerkiin oo laandheeraha gabadha i siiya war adeerow maxagee wax ku wadaa ninka u dhacaysa lama ogola ma la fahma walaa tas'al weydiisan almar'atu haweenaydu dalaaqa ukhtihaa walaasheed furitaankeeda litakfa'a say u soo afgambisato maa waxa fii inaa'ihaa weelkeeda ugu dhex jiray waa maxay haweeney baa waxay rabtaa inay la sheekaysato nin reer leh markaasu wuxuu ku yidhi inaan ku guursadaan rabaa saytii reer ma leeda waayaha waa ka aqbalayaa inaad i guursatidoo waanku rabaay islaanta aad qabtid fur soo dabaalad maaha mid isaga ku haysa bar rajaa ma idhi inuu taas reer u furay in loo shukaansada xataa ma ah inuu la sheekaystaba ma ah marka u fiirso hunguri xumo intay ka qabtii iimaan la-aan walaasheedu meel bay degan tahay waa gabar walaasheeda muslimada ninbaa qaba guri bay waxaweyn degan tahay wax walbay ku haysataa asagay biilka ka waxay rabtaa biilka inay kala wareegto ninkan xiriirkii gooleed ayado ka qabtay kala wareegto meherka wixii dhan iyadu afgembis waa afgembi afgembi military ma arki jirta afgembi guur weeyaan marka afgembi guur weeye ayaana lama ogola ukhtiha maxaa laga wadaa walaasheed muslimad ah waxaa kaloo walaasheed la odhan karaa labada gabdhood oo walaalaha oo isla dhashay ama isku hooyada ama isku aabbaha ah layslama guursan karo hal inuu islama qabi karo laakiin mid haduu furo tan tii kaleeto waa u bannaantay inuu guursado marka ragga qaar baa waxay yihiin ardaaliin aan rag fiican ahayn wuxuuba shukaansanayaaba gabadhuu qabay walaasheed soo dhaqan xun ma ah gabadhuu qabay walaasheed buu shukaansanaya markaasaa waxaa lagu heshiinayaa haddee walaashay baad qabtahay waa furaya waa furaya buu leeyahy markay ciddo baxdo markaasay inoonta waaya walaasheed baana codsanaysaba ama waxay leedahay haddaad rabta inaan isguursanno walaashay fur waa walaasheedii la dhalatay haddii bay rabtaa gurigeeda inay dumiso ayaduna ninkii ay ku wareegto xaaraan wey waxaaso kale maay maxaa loo diidan yahay ad u waxaa loo diidan yahay intaba waxay keenaysaa cuqdad iyo isnacayb iyo kala fogaansho gabadha waxaan tilmaanay gabadhii la doonay oo walaalkaa uu doonay inaadan ka daba doonin laakiin gabadh aan doonanayn oo aad maqashay hebel baa shukaansada aduguna ma shukaansan kartaa haah taas uma doonanayn ma ogta labadiinna doorashaad ku jirtaan kii ku guulaysta weeya aduguna telefoonkeedaad raadsan ciddaad u dirsan kartaad u dirsan waad waraysan kartaa daad guur ka rabti waxa laga hadlaya waa guur marka waa bannaan taha inaad tidhaahdid aniguna musharax baan ah habdalkii ku guulaystayna raacin oo ilaahay calaf ugu daray laakiin waxaa la diidan yahay waa gabar doonan oo nin u doonan lama yeelayo marka nin hadda ka horqisaysa waxay iga sheekeeyeen gabar buu la soo baxa waagii soomaalidu gabadha la bixi jirtay nin qurux badanna wuu ahaa asagoo gabadhii wata oo soo mehersaday buu reer ku soo hoyda reerka waxaa ku soo hoyda oo la joogay nin kaloo asna gabar wata oo gabadhii aan mehersan laakiin laakiin nin fool xun ah habeenkii kii miskiinkaa ee foosha xumaa markuu seexday buu kii la hadla waana isyaqaanaan wa ehel wuxuu kii nahee dheh anigu gabadhaasaan wataa waana soo mehersaday quruxdaydana waad ujeedaa ninkaana foolxumadiisa waad ujeedaa haddaan adigana ku kaxaysta ka warran tan waa qabaaya adigan aan ku meheriyo asagana aan ka dhuumana siti wallahi waa diyaar tiina markaasula bax labadiiba waa isku darsada kii subaxi waagi markuu baryey islaantaydii meeda aan la soo baxay hebel baa xaal la tegay baa lihi labadii gabdhoodbu intay isku soo mehersa meel ku dhisay marka dad badan bay u dhaleen hadda oo u wada jooga ayib marka lama ogola wax saasoo kaleeta marka hore masaafada iyo bixitaanka noocaas sharci ahan laakiin gabar la shukaansaday oo la soo doonay oo laga gogol fadhiistay oo reere ku xididii rabaan oo aad maqashay lama aadi karo laakiin hadday hawshu shukaansi tahay wax dhiba ma leh qofku inuu laba gabdhood shukaansado waxa gabadha laba nin iyo ka badan intay isla aragto isla qaymayso kii u fiican ay qaadato munaasabad waxaa jirta runtii hawshaan cabdilbar baa istidkaarka wuxuu ku sheega qiso cajiiba jariir ibni cabdillaahi albajali saxaabi la yidhaahdo baa cumar ibnu khadaab baa la hadlo wuxuu ku yidhi niyahow dhegayso gabadha reerka u joogto ree hebel baan waxaan rabaa inaad iisoo shukaamisid oo igu sheegtid anoo cumara inaan rabo jariir waa soo dhaqaashiyey marka jariir intuu meel dhexa soo socdo wuxuu la kulmay marwaan ibnuxakam marwaan baa wuxuu ku yidhi niyahow gabadhaasaan ana rabaa marwaan markaa ma oga gabadhaan cumar inuu isoo cidirsaday niyahow gabadhaa reerka u joogtaan rabaa ila soo hada jariir waa iska socda waxaa ka sii darnayd intuu sii socdo wuxuu la kulmay cumarkii soo dirsaday wiiluu dhalay cabdullahi bni cumar markaasaa cumarna wuxu yidhi niyo gabadhaa ah reerka u joogtaan raba mayla hadli kartaa gabadhi marka maqanin baa rabta cumar kow wiilkiisi iskamana warqabaan cumar iyo wiilkiisu labo iyo marwaan ibnu xakam saddex gabarh fiican ba ah jariir marka nin gabadhii buu yimi hawshii buu uga warbixiyay weliba su uga warramay weeye say u kala horreeyeen bu usoo tax cumar baa isoo diray wuu ku rabaa marwaan baan soo maray waa ku hadalhayay hayey cabdullahi ibnu cumar baan soo mara waa ku rabaa aniga laftirkaygana waa ku rabaabiy <laughs> anna waa ku rabaabiy markaasay su-aal weydiisa waxay ku tiri niyahu ilaahay baan kugu dhaarshay wallaahi maa adri atalcabu am anta jaad ilaahay baan ku dhaartay inaan garanayn inaad igu ciyaaraysid inay kaa dhabtay si wallahi waa iga dhab hal beena kuu sheegi maayo mar hadday sidaa tahay adaan ku guursanayaa bay tiri laba wiil bay u dhashay intuu guursaday <laughs> laba wiil bay u dhashay ma khiyaanu sameeyey wax khiyaana ma samayn gabadha cumar uma doonanayn oo cabdulaahi uma doonanayn oo marwaan uma doonanayn nin walba wuu rabay soo maaha wuuna u sheega waxba kama qarin raggaasuna waa ku rabaan waana iisoo kaadirsadeen anna musharax baan ahay waa ikanabi ayaduna raggii bay kala doorata marka way bannaan taha inay gabadha u kala doorato ninkuna gabdho u kala doorto yihahdo intaasoo gabdhooda halkaa joogta intuu wada arkoo qaymeeyo tii uuga bogo inuu kala baxa markaasuu yidhahda taasa ay anfacday macnaheedu maaha inay ugu qurux badan tahay macnaheedu maaha inay ugu falxun tahay macnaheedu maaha inay lacag haysato waxaan waa calaf saas maa gurku waa calaf marka xadiidku waxyaalahaasu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa baabu ribaa fi sarfi baabu ribaa ribadii ayuu u baab yahay fi sarfi sarfiga waa maxay sarifka caadiga way sarifka sarifka dahablayaasha suuqa sarifka sooma taqaanaa ribadu inay sarifka gashuu ka hadlahayaa marka oo sarifka wax la isku sarifahaya iyo lacagaha iyo xoolaha dahabka iyo fidada iyo ribadii gelaysa ayuu baabay shan xadiid buu ku sheegi doonaa baabka can cumar bn khadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sarfi miyuuqa mise sarif asarf baabu baabu sarf ah ra'da muxuu sheeg maxaa ya ha sarfi wey waa sarfi caadiga ahaa sarif sarif wey anagu lakin sarif baa u naqana ra'da inagu can cumar ibni khadaab waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama addahabu dahabka oo bilwariqi fidada lagu iibinaya fidada iyo dahabka waa laba waa laba lacagood sooma kala ah dahabka oo fido lagu iibinayaa riban ribo weeyaan ilaa haa-a wa haa-a hoo iyo isiin maahane hoo iyo isiin waa maxay adiguna dahab baad wadataa ana fidaan wataa markaan kala gadanayno waa inaan isweydaarsanno adna dahabka ho adna fidada isi ma la fahma haa ho iyo wahaa isi laakiin haddaan ku idhaahdo niyahu anigu fidlan wataa adna dahab baad wadataa marka dahabkaaga isi fidladana hadhuu ugu umow mari lama ogola haa wahaa ho iyo isi gacan iyo gacan walburu burka oo bilburi bur lagu iibinayo riban ribo weey haddii adoo koomba raashinoo bura wata ama koomba bura wato aan isku iibsanayno waa ribo laakiin waa goorma ilaa haaa wa haaa ho iyo isii maahan koombadaan raashinkaan wataa burka adna taasaad watay aan kala iibsanno meeshaan kula kala wareegaynaa laakiin ha dhow baan dib kaaga keenayaa may waa bannaan tahay inaan isku iibsanno laakiin waa inaan meeshaan ku kala qaadano inay isla egyihiin washaciiru heedda ama qamadida oo bishaciiri heed lagu iibiyaa riba riba weeye ilaa haaa wa haaa hoo iyo isii maahan haaa wahaa waa khud iyo isii wey hoo iyo isii marka burbur ma lagu iibin karaa haah laakiin shardigu muxuu yahay waa in meesha lagu kala qaato dahab fidda ma lagu iibin karaa haah waa shardigu waa maxay waa in meesha lagu kala qaato qamadi iyo masago qamadi qamadi ma lagu iibin karaa haah waa in meesha lagu kala qaato dayntaa la diidan yahay ayib xadiidka qayb ka mid a ah waxaa ku sugnayd watamru bitamri riban ilaa haa w haa timir timir lagu iibiyana waa ribo ilaa hooyo isii maahane marka taana xadiidku inoo faa'ideynaya can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi laa tabiicuu ha iibina ha iibinina addahaba dahabka bidahabi dahab ha ku iibinina ilaa milan bimilin inuu isla eg yahay maaha milan bimil waxa weye hal garaam oo dahab ah haddaad wadatay anna hal garaam aan wato inaan idhaahda kaaga iyo kayga kaygaa fiicane wax ku soo dar oo garaamkayga dahabka toban dollara kalo kusoo dar may dahabkan hadduu xataa mustacmal yahay iyo hadduu cusub yahay marka la kala gadanayo milan bimilin waa inay isku mid yihiin waa inay isla eg yihiin aa laga wadaa walaa tushifuu ka badinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale oo oran maysid garaamkayga dahabkaahi wuxuu u dhigmaa garaan iyo bar dahab oo kaaga ah adeer maxaa kala badnaysiyoo kayga haaf ka dhigay kaagana waxa weya dhammaystiramay kaaga waad isticmaasha hadali doono hala isticmaalo dahab iyo dahab soo maaha in la kala badiya lama raba marka la iibinayo dahab dahab markaa ku iibinaysa waxaa shardi ah horta meesha in lagula kala wareego oo usan dayn gelin kow labo waa inay isla egyihiin mala qodobka fidada iyo fidaduna waa la burka iyo burka waa la mid dahabka qamadid iyo qamadidu waa la walaa tabiicuu ha iibinina alwariqa fidada bilwaraqi fidaha ku iibinina ilaa midlan bimidlin inuu isku mid yahay mooyaane isla eg walaa tushifuu ha ka badinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka yaraynina iyo ha ka badinina labadaba waa loo isticmaalaa walaa tabiicuu ha iibinina minhaa waxyaalaha lasoo sheegay ee ribadu gasho haa'iban mid maqan binaajizin mid jooga ha ku iibinina maxaa laga wadaaba haa'iban adoo dahabkaagii maqan yahad inta ii tiindaa waxaa tidhi dahab baan kuu keeni doonaa garaamahe kaaga garaamka hadda isii saasaynu ku kala gadanaynahay kayg kaagu waa yaallaa kayguna waa maqan yaha lama ogola hoo iyo hoos lama rabin mid maqan iyo mid jooga la iskuma iibin karo wa fii lafdin lafdi kale wuxua ilaa yaddan biyaddin gacan iyo gacan maahan gacan iyo gacan iyo ho iyo ho waa isku wada mid hoo iyo isi wa fii lafdin lafdi kale wuxu ilaa wasnan biwasnin wasan iyo miisaan inay isku miisaan yihiin maahane milan bimilin inay isla eg yihiin sawaan bisawaa inay isla eg yihin oo isku mid yihiin dhan walba saasa lagaga adkaynaya mala fahmo qodobkaa dahab dahab ma lagu iibin karaa jawaabtu maxay noqon shardigu waa inay isla eg yihiin kow daynna aan la gelin oo meesha lagu kala qaato fidadu waa la mid masagadu waa la mid qabandidu waa la mid burku waa la mid ma la kala badin karaa lama kala lakiin hal ogaada waa hadday isku nooc yihiin dahab iyo dahab fido iyo dahab haddii la isku iibinaya ka warran fido iyo dahab haddii la isku iibinayo waa la kala badin karaa maadaama lacagtu ay kala duwan tahay laakiin dayn baan la ogolay hadda kenyaanka soo arag iyo doolarka marka la isku sarrifahayo kee badan lacag ahaan doolarkaa badan soo maa doolarkii baa tiro badan isuma dhowaa marka lacagtii lacagta way ka badan kartaa maadaamay kala jisi tahay laakiin meesha waa in lagu kala qaato waa hagaag can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa waxaa yimid bilaalun bilaal baa yimid ilaa rasuulilahi rasuulkii allu wuxuu la yimid sala allahu aleyh wasalam bitamrin timir barniyin ee wanaagsan barniyin maxaan ku fasir ee wanaagsan soomaalidu barni bay gabdhaha ula baxaan barni fa qaala wuxuu ku yidhi lahu bilaal annabiyu nebigaa wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam nebigaa odhanaya min ayna xaggee buu kaaga sugnaaday laka adiga haada arrinkan war timirtan wanaagsan xaggee ka keento qiimaha badan qaala wuxuu yidhi bilaalun bilaal kaana cindanaa agteenna waxaa ku sugnaaday tamrun timir radii-un ee xun ee liidata timir liidatoo nooc ahaan u liidata baan haysani barniyuna maxaan kusoo fasirna timir wanaagsan soo saas maa timir xun baan haysana biyo fa bictu waan iibiyey minhu timirtii xumayd xaggeeda xaaluu ka ahaday saacayni laba suus baan bisaacin suus oo timirtan wanaagsanna kusoo iibiyey marka timirtii waa timir iyo timir midna waa nooc fiican midna waa nooc xun laakiin timirtii aan haystay laba suusoo ka mid ah laba suus waxa weye waa sideed koombo sideed koombo oo timirtii aan haystay ah baan waxaan kusoo iibiyey afar koombo oo timirtan wanaagsan ah xagee khaladku ka jiraa meesha khaladku ka jira isheega ribadu ka galayso timirti timir fiican lagu so gada waa caadiya dhibku meeshuu ka jira sheega meesha ribada riba meeshaa ku jirta meesha ribada ku jirta waxaa weeye timir baa timir lagu soo iibiyey midi waa afar koombo midna waa sideed koombo xaggee ribadu kaga jirta kala badinta la kala badiyo wey labada shay oo ribowi ah ribadu gashay hadday isku nuuc yihiin isku jinsi isku jinsi waxaan ka wada waa timir iyo timir dahab iyo dahab masago iyo masago bur iyo bur hadday isku nuuc yihiin waa la isku iibin karaa laakiin lama kala badin karo dayna ma gasho wala fahma bilaal marka wuxuu sameeyey wuu kala badiyey afar koombo oo timirtii wanaagsanayda waxaa u dhigmay sideed koombo oo timirtii xumayd ah sideed koombuu bixiyey oo timirtii xumayd ah. markaasu muxuu kusoo qaatay afar koombo oo timirtii wanaagsanayd ah yuu u wada haddana cajiib waxaa nebigu u wada nebigu rabaa inuu siiyo waxaan u sameeyey bisaas liyadcama suu u cuno annabiyu nebigu sal lla slam timirtaa wanaagsan fa qaala nebiyu wuxuu yidhi sal lla slam cinda dalika markaa agteeda adiga haddii qof maanta xoole uu kuu keen lahaa xaaraan ah xaaraannimadii aad ogaata waxa laga yaba inaad leedahay thank you ah. ama riba ha noqoto ama yaysan noqoni mar hadduu ku keeno adaan kuu keena boqor madaxweyne adaan kuu keena mahadsani laakiin nebigu markii loo keena wuxuu yidhi awah awah aga waa la yaab yaa caynu riba waa ribada laftirkeedii buu riba soo ma jirto riba hadday jirtay waa taas ku dhacday bilaalow caynu ribaa ribada laftirkeedii weeye laa tafcal ha samaynin hadda ninkii dhamaayo isa soo xilqama nebiga waxu taryari weeye ogow waa mu-adinkii nebiga sal alay waslam waayahay maxaa xal ah sidii la samayn lahaabuu buu nebigu u sheegay wuxuu walaakin idaa aradta haddaad doontid an tashtariya inaad iibsatid soo ma rabtid timirta wanaagsan sidaad ku iibsan lahayd fiiri fa bic iibi attamra timirta marka hore iibi timirta xunoo aad haysatay beecgee timirtii xumaydooda haysatay beecgee lacag kala soo bax bibaycin iib aakhare ee kale timirtii xumayd markaad soo iibisay maxaad kasoo kala soo baxday lacag soo maaha washtari uma ashtari soo iibso bihi lacagtaas ayadaa timir kale kusoo iibso laakiin timirtii baan timir ku gadayaa maya waana kala badinayaa taa lama ogola laakiin haddaad timirta xumeed iib geysid lacag ka soo bixisid lacagtii tan waxay kuu geysay aad kusoo qaadid waa kuu bannaanta xadiidku wuxuu inoo faa'iidayo aan ka qaadanaynaa wixii shaki kaa gala inaad dadka weydiin kartid walow qofka kuu keenayaba yaadan xumaan ku ogeyn laakiin orka xaggee ka keenta waxaana maxay yihiin isku ogaan kartid way kuu bannaan tahay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey ribal fadli baa loo yaqaanaa timirta iyo noocaana wuu galaaya inay xaaraamtaho aan la ogolayn wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey qofka ardayga shiikhiisa inuu ka warqabo inuu wax fiican u keeno cunto fiican u keenoalaal soo arday nebiga ka maaha inuu nebiga sharfo wax fiican u keeno jeclaa wuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa ardaygaaga tasarufkiisa haddaad wax ka darantay qaabku u dhaqmay inaad weydiinta xaggee ka keentay waxaan maxay yihiin iyo wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey niyadaada wanaagsan sharciga ilaahay haddaysan waafaqin waxba kuu tari mayso bilaal niyadiisu way fiican niyo fiican ba nebigu waxaa cuna ah soo maahay laakiin khalad buu ku dhaca markuu khalad ku dhacay niyadiisa wanaagsan iska daya lama odhan ribadii laftirkeedabaad ku dhacday buu mar dambana ha u noqon nebigu sal alay slam taana xadiidku waa inoo faa'ideeyey can abi milhaal can abi milhaal milhaal abihi waxaa laga wariyay milhaalka hore aan soo marray ma aha oo saaxiib abubarzda ahaa qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey albaraa ibni caazib iyo wazayd ibni arqam labadaasaan weydiiyey laba ninoo waxay ahan ganacsataahoo saaxiiba ah labaduba laba ninoo hantiilayaalho saaxiibay ahan baraa iyo eh, zayd ibni arqam radia allaahu canhum allaha ka raali noqdee can isarfi sarfiga ayaan weydiibi lacag lacag lagu sarifo fa kullu waaxidin mid kasta yaquulu wuxuu lahaa haadaa kan ayaa khayrun iga khayr badan minii aniga ee kan weydii markaan baraa u imaado zayd ibn arqan baa iga khayr badan su-aashaa weydii zayd markaan u tago baraa baa iga khayr badana weydii wa kilaahumaa labadooduba yaquulu waxay lahaayeen mid kastoo ka mid annahaa wuu reebay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama can bayci dahabi dahabka in lagu iibiyo bilwariqi fido daynan asagoo dayn ah dahab iyo fidlo waa la isku iibin karaa waana la kala badin karaa laakiin waxaa la diidan yaha dayn ahaan midna hadda in la isa siiyo midna dib iga imo la yihahdo lama ogola xadiidku wuxuu inoo faa'iday oon ka qaadanaynaa ahlulcilmiga iyo aqoon-yahanka in su-aalaha diinigaa la weydiiyo kow su-aal haddii lagu weydiiya inaad xalaal miirad la timaado cid aad isleedahay su-aashaa waa ku filantao waa ka aqoon badanta hadday jirto ayaga aad ku hadlaysid sidaa awgeed ba waxay saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalama boqol iyo labaatan nin oo saxaabiya inay dhacdo hal su-aala in laysu mariyo oo nin walba u leeyay hebel weydii hebel weydii hebel weydii idhaafi idhaafi sababta ah, su-aalaha cilmiga in laga jawaabo su-aalaha sharciga laga jawaabo hawl aad u dhib badan waaye qof aan garanayna weliba uu isku dhex tuuro waxaa laga faa'idaysanayaa dadka aqoonta lo fadliga inay isu tawaaducaan hebel baa iga aqoon badan iyo hebel baa iga khayr badan iyo la isu tawaaduco taana xadiidku inoo faa'ideynaya waana dhaqan aada u wanaagsan weeyaan xadiidku wuxuu inoo faa'iidayo aan ka qaadanaynaa dadka ahlu xaqa ah oo ahlu fadliga ah ujeedooyinkoodu marar badan bay iswaafaqayaan mid walba markii loo tago su-aasha la weydiiyo sida kan kale uga jawaabay ayuu uga jawaabayay ribada ribanu nasiaa loo yaqaano oo ah dee dahabkan hadda aan ku siiyo fidana ha dhow aan kaa qaato inaan la ogolayn can abi bakrata waxaa laga wariyay radiallahu canhu qaala wuxuu yii nahaa wuu reebay rasuulullahi rasuulka ala sala allahu aleyh wasalam can ilfidati fidada bilfidati fida lagu iibinayo iyo wadahabi dahabka bidahabi dahab lagu iibinayo ilaa sawaa'an bisawaa'in inay isla egyihiin yihiin maahan oo dahabkuna waa inuu dahabka la fidaduna inay fidada la eg tahay wa amaranaa wuxuuna faray waa amar bannaani ah an nashtariya inaan iibsanno alfidata fidada bidahabi dahabka aan ku iibinno kayfa sidii shina aan doono kayfa shina maxaa laga wadaa waa la kala badin karaa hal garaam oo dahab ah iyo hal garaam oo fida waa laba garaam oo fida waa la isku iibin karaa maadaamay kala duwan yihiin labada lacagood laakiin hadday dahab iyo dahab tahay lama kala badin karo mala faham qodobka kayfa shiina waa kala sarraysiinta maadaama fidadii iyo dahabkii ay kala duwan yihiin waa hagaag wanashtariya dahaba dahabkan aan ku iibino bilfidati fidada kayfa shi'na sidii aan doono qaala wuxuu yidhi fasa'alahu rajulun ninbaa weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi yadan biyadin laakiin waa la kala badin karaa laakiin dayn maya fida iyo dahab marka la isku iibinayo waa inay yadan biyadin tahay hoo iyo isi fa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaas may fasa'alahu rajulu nin baa wuxuu weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi yaddan biyadin oo meesha lagu kala qaadanayaa fa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaasaan samictu maqlay sidaasaa nabiga ka maqlay sal alay wasalam waa lagu kala qaadanaya meeshaa deen ma gasho wallahu aclam wsala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin